بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waxaanu ku guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada gaar ahaan ismiga qaybihiisa mucrabkii iyo mebnigii waxaynu soo gaadhnay mucrabkaan soo dhamayno mebnigii baan ku jirnay walamaa faraqtu markaan ka faraxashay min dikri lmucrabi mucrabka sheegistiisii markaan ka faaruqen ka jeestay dakartu waxaan sheegay buu yidhi ibnu hishaam almabniya kii la binaynayay baan sheegay iyo wa anahu ay wa ana almabniya mabnigu alladii ka inuu yahay yalzamu laazimo ay huwa mabnigu ariiqatan ariiqo laazima ariiqadaasoo waaxidatan keliya hal dariiqo oo keliya ka laazimo inuu yahay ayaan sheegay mabnigu walaa yatagayaru aanu isbedelahayn aakhiruhu mabniga aakhirkiisu aanu isbedelayn bisababi maa caamil sababkiina aanu isku bedelahayn caamilka oo yadkhulu gelaya ay huwa caamilku calayhi mabniga dushiisa gelaya uma qasamtu waan qaybiyey haddii ibnu hishaam aan ahay hu ay almabniye baan qaybiyey ilaa arbacati aqsaamin qaybo afara ayaan u qaybiyey mabniyin baan u qaybiyey ka bedel bedelulbacdi min alkul mabniyin mid la bineeyo ayaan u qaybiyey cala alkasri kasre lagu bineeyo tusaalaheegu muxuu ahaa ka haaulaai soo sameyn wa mabniyin baan u qaybiyey mid la bineeyo cala alfatxi fatxa lagu bineeyo muxuu aha tusaalaheegu axada wa mabniyin baan u qaybiyey mid la bineeyo cala dami damo lagu bineeyo tusaaleegu muxuu aha qablu iyo bacdu wa mabniyin baan u qaybiyey mid la bineeyo cala sukuuni sukuun la bineeyey tusaaleegu muxuu aha man iyo kam intabuna ka soo hadlay intaba ka soo marka wuxuu leeyahay mucrabkii markaan dhameeyey mebnigii la cidbiyey waxaana sheegay mebnigu inuu yahay ka xaalad keliya laazima intii xaaladoodba xaalatu rafciya xaalatu nasbiya xaalatu jar intaba xaalad keliya ayaa u laazimaya waxaa kale oo aan sheegay weliba aakhirkiisu isaga inaanu isbedelahayn caamil gale sababtiina aanu isku bedelahayn kadibna waxaan usii qaybiyey afar qaybood mabniyun cala alkasri mabniyun cala alfatxi mabniyun cala aldami mabniyun cala asukuuni intaasaan uqaybiyey mid kastana faahfaahintiisu soo wada uma qasamtu waan qaybiyey almabniya kii la bineeyey cala alkasri kasraha lagu bineeyey ilaa qismayni laba qaybood baan uqaybiyey uma qasamtu waan qaybiyey buu yihi ibnu hishaam almabniya kii la bineeyey baan qaybiyey cala alkasri kasraha lagu bineeyey ilaa qismayni laba qaybood baan uqaybiyey qismin qasmin bu inoo qoraya adin ku qora qismin ay ilaa qismin qayb baan u qaybiyey qaybtaasoo muttafaqin laysku waafaqsan yahay alayhi ay calaa binaa'ihi qismigaa binis laysku waafaqsan yahay oo carab dhexdeeda wax murani aanu ka taagnayn ee hawshaasi agtooda ay ka tahay muttafaq wadaalika qismigaa laysku waafaqsan yahay naxwu haaulaai haaulaai oo kale weeyi faina jamiica alcarabi carab faina jamiica alcarabi carab oo dhani yagsiruuna way kasrinayaan carab dhammaantood aakhirahu ay aakhira haaulaai haaulaai aakhirkooda waa ay kasrinayaan fi jamiici laxwaali xaaladaha dhammaantood bay ku kasrinayaan muxuu ku yidhi mabniga kasraha ayaa usoo horeeya soo marka kasraha lagu banaynayo kaa kasraha lagu banaynayo labaan u qaybiye qayb muttafaqa iyo qayb mukhtalafa qaybta mukhtafaqa waa halkuu ku lahaa haaulaai fii luzuumi lkasri waxadaami waqataami halkiu kulaa wey ya waxadaami waqataami fii luqati ahli lxijaaz halkii u kulaa weeyaan markaa kii kasraa lagu binaya labadaas u qaybsamaya qismin ay ilaa qismin qayb baan u qaybiyey qismooyinka ka bedel qaybtaasoo muttafaqin laysku waafaqay calayhi qismi uu noqonaya calayhi ay calaa binaa'ihi qismigaa binihiisa laysku waafaqay wadalika qismigaa binihiisa laysku waafaqay naxwu haaulaahi haaulaa iyo wix lamid a wey fa ina jamiica yagsiruuna waa ay kasirinayaan waa jamaacyuu ku dhacaya jamiic carab aakhirahu ay aakhira haaulaai damiirkuyuu noqonaya haaulaai haaulaai aakhirkeega waa ay kasrinayaan fii jamiici axwaali xaaladaha dhammaantood bay ku kasrinayaan fii jamiic axwaal muxuu ka wadaa rafcan wa nasban wa jaran jaa haaulaai ra'aytu haaulaai marartu bi haaulaai saddexdii xaalood mn maqsuura sheekh qaybtaas waa muttafaq wa qismin ay wa ilaa qismin qayb baan u qaybiyey qaybtaasoo mukhtalafin laysku khilaafay fiihi ay fii binaa'ihi qismigaa biniisa laysku khilaafay qayb mukhtalaf oo laysku maanweydaartayna waanu qaybiyey buuli wa qisminay wa ilaa qismin qayb ayaanu qaybiyey qaybtaasoo mukhtalafin laysku khilaafay fiihi ay fii binaa'ihi qismigaa binihiisa laysku khilaafay wa huwa qismigaa binihiisa laysku khilaafay naxwi xadaami xadaami oo kale weey wa qadaami qadaami oo kale weeyi iyo wa naxwihimaa xadaami iyo qadaami wixii lamida oo min alaclaami ay min baqiyati alaclaami aclaamtii soo hadhay ah aclaamtaasoo almu'anafati la dhaadigeeyey aclaamtaasoo alaatiyati imanaysa calaa wasni facaali wasanka facaali ku imanaysa wuxuu yidhi qayb laisku khilaafay qaybtaa laisku khilaafay waxaan tusaale uga dhigay xadaami iyo qadaami baan uga dhigay ah, oo laba ismi oo dumara iska leeyihin magacyadoodii wey iyo labadaa wixii lamid ah oo maxaa lamid ah wixii lamid ahaabu min alaclaami idan ku bayaaminaya waa maxay waa calam kasta oo dadig ah wasni facaalina ku imanaya taasaa baab xadaami waa ka waa calam maxaa ku baxay wixii aan calam ahayn sida kalaam iyo salaam iyo de waa facaal laakin calam maaha muanaf mudakerkaa ku baxay wasnu facaali wixii wasan kale ku yimaadaa ku baxay wanaxwihimaa waqisminay wa ilaa qismin qayb baan u qaybiyey qayb kaasoo mukhtalafin laysku maanweydaartay fiihi ay fii binaahi qismigaa binihiisa wadalika qismigaa laysku khilaafay naxwi xadaami xadaami oo kale weeyi waqadaami qadaami oo kale weeyi iyo wanaxwihimaa xadaami iyo qadaami wixii lamid a oo min alaclaami min baqiyati alaclaami calamyada soo hadhay ah calamyadaasoo almu'anafati la dhadigeeyey calamyadaasoo alaatiyati imanaya calaa wasni facaali wasanka facaali ku imanaya wamsi soma sax wakadalika ba inaga qoraya anaga waamsi wa amsi weeyi halkan ku cadfay naxwu xadaami wa qataami sooma de halkaas ku cadfan tahay wadalika kaa la isku khilaafay naxwu xadaami iyo wa qataami weeyi iyo wa amsi weeyi halkaas kaga cadaf iyo wa amsi amsi weeyi idaa waktigii baana amsi la isku khilaafay aradta aad ula jeedid bihi amsi aad ula jeedid alyawma jeedid alladii yowmkaasoo tabata wasaqarna ku qabla yawmika maalintaad ku maalintii ka ya mararka qaarkood amsi waxay ku dhici kartaa len maay mutlaqu maamada maalinka soo tegtay amsi baa iska odhan karaa laakiin amsi maxaan ula jeedaa buu ku yidhi marka laisu khilaafsan yahay waa maalin mucayana maalintan haddaad ku maalintii ka waa shalayde maalintaa markaad ula jeedid weliba weeyi buu ku wa amsi amsi weeyi idaa waktigii bayna mukhtalaf tahay aradta aad jeedid adigu bihi amsi aad ula jeedid alyawma maalin aad ula jeedid alladii yawmkaasoo istaqara ku sugnaaday qabla yawmika maalintaada ka hor oo maalintii maalintaad ku sugantaha maalintii ka horreysay oo shalay oo kalea labadaasaan mukhtalafkii tusaaliyu kuleeyahy xadaami iyo baabkooga iyo amsi mukhtalafkiina waa taa wuxuu yidhi sheekhu hadaba wuu sii wadaaye fa amaa baabu xadaami xadaami baabkeeda iyo wa naxwihi mise wa naxwuhu m kuwa dhab amaa baabu xadaami xadaami baabkeega iyo wanaxwihi xadaami iyo wixii lamida baabkeega oo xadaami maxaa lamid a waa min alaclaami almu'anahati alaatiyati calaa wasni le facaali soo ma taa weeyaan waa la isku khilaafsan yahe wuxuu yihi fa ahlulxijaazi ahlulxijaaz yabnuuna way binaynayaan ahlulxijaaz hu baabu xadaami way binaynayaan calalkasri hoos dhig bay ku binaynayaan muطlaqan xaalo uu ayay binaynayaan baabu xadami fa yaquuluuna waxay odhanayaan ayo xijaaziyiintu jaaatnii waxay soo gaadhay xadaami baa soo gaadhay wara'aytu waxaan arkay xadaami baan arkay wamartu waxaan soo maray bixadaami baan soo maray soo lama haysataan waa qaybkii mukhtalafka ah de ayuu dib kugu sii sharaxaya cidda isku khilaafsan iyo sida loo kala maray iyo waxaas ku fahansiinaya waana muhiim de inaad fahansanaataa baabka xadaami iyo xadaami wixii lamida oo ah alaclaam almuanatha alaatiya calaa wasni facaali waa laisku khilaafay haddaba nimanka xijaaziyiintu waxay leeyihin waa mebni waxaana lagu bin waxaana lagu binaynayaabay leeyihin kasro saxiix wala la waxaa lagu binaynayaa kasro ila waa mebniye oo maxay shabahday nazaali bay shabahday yidhahdeen ila waa mebniye ama waxay shabahday hawtanit tawtanitkay shabahday yidhahdeen tawtanit bay he shabahday sidaa awadeed baa loo bineeyey yidhahdeen saxiix marka eeg jaatnii waxa isoo gaadhay jaa bimacnaa wasala hadda laga laqmeeyo mafcuul bay qaadataa soo ma eega ya-daasi waa mafcuulkeegii wey hadda bimacnaa wasalo laga laqmeeyo weeyaan oo macno kale la dhansiyade haddi kale waa laazime xadaami waa faacilkii xadaami faacilun mabniyun cala alkasri fi maxali rafcin ile waa mebniye wara'aytu waxaan arkay xadaami mabniyun cala alkasri fi maxali mafcuulu b oo maratu bixadaami mabni cala alkasri fi maxali jar majruur bilba inta mina mebni ahayn waa luqatu ahli lxijaaz fa amaa baabu xadaami xadaami baabkeega iyo wa naxwihi xadaami wixii lamid ah baabkooga oo ah aclaamta muanadka wasni facaalo ku imanaya waa laysku khilaafee fa ahlulxijaazi ahlulxijaaz yabnuuna way binaynayaan ahlulxijaaz hu deead celinaysa baabu xadaami celi baabka xadaami way binaynayaan cala lkasri hoos dhig bayna ku binaynayaan iska tacalluji muطlaqan xaalo u yahay baabu xadaami halkaad ka xaalaysay mafcuulka yabnuuna hu ka xaalaynaysaa muطlaqan xaalo yahay baabu xadaami mid la idlaaqay mid la idlaaqay waa maxay bimacnaa mid dabarka laga sii wax qayda aan lagu xidhin muxuu uga jeedaa sawaaun kaana aakhiruhu ra'an am la xarafka u ama ra noqdo ama yuu noqon wabaari safaari ya xadaari kuu doona noqdo haddii uu yahay wasnu facaalibu yahay ama ra ha u ama yay ra u dambayn bu ka wada mutlaqan saa waa maxay ama ra ha u ama yay u dambaynin e haddii baabu facaaliba baabu xadaamiba haddii uu yahay iyagu kasray ku banaynayan sheikh ma fahamtay inta fa yaquluuna ahluxijaaz waxay odhanayaan jaaatnii waxa isoo gaadhay xadaami baa isoo gaadhay waa gabar magaceege wara'aytu waxaan arkay xadaami baan arkay wamaratu waxaan soo maray bixadaami baan soo maray wa calaa dalika jaa qawlu shaaciri saamagu wa calaa dalika ey wa jaaa waa yimiday qawlu shaaciri ninkii gabayaaga ahaa qawlkiisu calaa dalika ismu ishaare ayaan u celina calaa dalika kasruhu ku yimid falowla lmuscijaatu min allayaali lama traka alqataatiiba almanaami idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami falowla lmuscijaatu min allayaali lama traka alqataatiiba almanaami idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami waa baxrulafri soo ma wuxuu yidhi falowla lmuscijaatu falowla lmuscijaatu waxyaalaha wax argagax geliya oo mina layaali ay fi layaali habeenada dhexdooda ahaaday mawjuudaatun kuwo jira inay yihiin haddii ay lamaa taraka kamuu tageen alqataa galowgu ama fiintu diibal manaabi hurdada macaankeega kamay tagteen idaa qaalat haddii ay tidhaahdo xadaami gabadha xadaami haddii ay tidhaahdo qawlan hadal haddii ay tidhaahdo fasadiquuhaa u rumeeya run bay sheegaysaay waayo fa ina alqawla hadal qawlka almuctamada la tixgelinaya ee la fiirinaya dhaxalgalka i ma imaladi kawoyi qaalat ay tidhi xadaami xadaami ay tihi qawlka xadaami ay tidhi ba ahe dhaxalgale iska ilaaliya buui qawlkeega qaata falowla muijaatu falowla lmuscijaatu kuwa argagixiya min allayaali muscijaadkaasoo min allayaali ay fi layaali habeenada dhexdooda ahaaday mawjudatun mawjudatun abarkeygi waa lasoo qadaray waayo lowlaa xarfu mtinaaci liwujuudin soma waa meeli khabarkeyga he waa jumlxadafka ahayd kuwa jira inay yihiin haddii lalaayo ay lamale e eh, iminka way joogaane lamaa taraka kamuu tageen alqaa fiintu fiinta mataqaana maxaa la dhadaa fiin ama galow baa la dhaha sooma waa shimbir qaylido weyn kolka tusaaleaan dagaal ku jiro oo kale iyo markaasay cidaa markaasay cidaa bishu markay shan iyo toban gaadhana way cidaabo ya fiin baa la dha diiba manaami hurdada macaankae kamay tagtaan buu leey idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami intay mael bes ka noqotaba mahmaahda ayaa ayaa beydkaa zuushaba oo tusaale ahaan masaa'il laga niqaashaya masaa-ishaa fanigaa ku fiicnayda hormuudka u ahayda u sanka dheerayd baa hadalka martay tusaalehaan nax lagu murmayaaba siiba weybaa saa ku tagaa lagu yidhi maxaad odhanaysaa idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami warku u dhamaada sheekh markaa beydkaasi muxuu iska noqday mathal iyo mahmaahoo kale ayuu iska noqday falowla lmuscijaatu waxyaalaha wax argagax geliya oo min alayaali ay fi layaali habeenada dhexdooda ahaaday mawjuudaatun kuwa jira haddii ayna ahayn lamaa taraka kamuu tageen alqaa siintu iibalmanaami hurdada macaankeey kamu tageen alqaa waa jamcu qaaatin wey jamcu qaaatin weeyaan sida xasaatunba xasaa loogu jamciyo idaa qaalat haddii ay tidhaahdo xadaami gabadha xadaami hadii ay tidhaahdo waxay odhanaysa agoon maquul qowlkiiyo mafcuulkiiya qawlan hadal haddii ay tidhaahdo fasadiquuha u rumeeya run bay sheegaysaaye waayo tacliil buu daba dhigay fad waa fa tacliil hadda xukun la sheego fa ina alqawla hadalku qawlka almuctamada la cuskanayo ee dhaxalgalka ihi ma ima ladii ka weeyi qaalat ay tidhi xadaami xadaami ay tidhi xadaami ninka gabayga tirinaya gabadhiisii wey zarqaa lyamaama la odhan jiray in saddex maalmood loo socday wax ka arki jirta kadibna qoom tolkeed bay ku tidhi waxay nagu soo duulaya waxa weeyaan col bay nagu soo duulaya saddex maalmood in loo socdo meel abuna ka soo duulaya qaar way rumayseeno way iskaga tageen meesha way ka yaaceen qaarna waxay dhahdeen war waa iska leedahay wa run ma sheegaysa iska daaya waxbaa soo qaadinaya kadibna hawsha run bayba noqotay oo oh, saddex maalmood dabadood baa lagu degayba intii meesha ku hadhay kadib markay hawshii dhacdabu odaygaga yidhi ha idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami halkaasay noqot saasay ahayd marka u fiirsada fadakara waa sheegay ey huwa shaacirku ha xadaami buu sheegay fi lbeyti beytka dhexdeeda ayuu ku sheegay maratayni ay fi maratayni laba jeer buna sheegay nasculkhaafid baa lagu nasbiyey marataynkad maksuuratan xaala ay tahay buu sheegay mid la kasrinayo hada ka xaale maca anahaa xadaami faacilun faacil inay tahay la jirkeedna la kasrinayo maca anahaa xadaami faacilun faacil inay tahay la jirkeedna la kasrinayo maca darafka dee iska tacaluji markaa u fiirsada xadaami imse goor buu beydka ku sheegay laba goor labadaa goor ee uu sheegayba waa faacil qaalat faacilkeegii wey haddana qaalata dambe faacilkeedii wey marka u fiirso xijaaziyiintu maxay ka daliishanayaan dee waa waayo faacilku marfuuc buu ahaan jiray halkana waa maxadaami faacilun mabniyun cala alkasri fii maxalli rafci faacil baa la odhanaya markaa bayt shaacirka laba goor bay kusoo aroortay maxayna ugu jirtaa labada goorba faacilnimay ugu jirtaa idan faacilkuna marfuuc buu ahaan jiray hadda waa mebni marka marka xijaaziyiintu beytka u daliishanayaan halkaasi waa qowlka xijaaziyiinta waftaraqat waa ay kala tagtay banuu tamiimi reer banuu tamiim waa ay kala tegeen firqatayni xaale ay laba kooxood bay kala tegeen iyagoo laba kooxood iyagu iskusii khilaafay iyaga laftoodu ayay iyaguna sii kala tegeen fa bacduhum banuu tamiim barhkood yucribu waa ay ay huwa bacdigu dalika ka kee baabu xadaami xadaami baabkeega waa icraabaya kullahu dhammaantii bidami dama ayaa u icraabaya rafcan waqta rafcin waqtigeega wa bilfatxi fatxa ayuu ku icraabaya naصba waqta naصbin naصbaha waqtigeega wa jaran waqta jarin jarka waqtigiisa fayaqulu wuxuu odhanaya ayo ay huwa bacdigu jaaatni waxa i soo gaadhay xadaamu xadaamu baa i soo gaadhay bidami buu ku odhanaya wara'aytu waxaan arkay xadaama baan arkay wamarartu waxaan soo maray bixadaama baan soo maray bilfatxi buu ku odhanaya u fiirso reer banu tamiim laba kooxood bay u kala kaceen koox way icraabayaan waa waa mucrab bay leeyihin aye xaalatu rafcaddee damadeeda iyo icraab maxaad odhan jaaatnii xadaamu munsarif ma waa maala yansarifaha tanwiininde jaaatnii xadaamu xaalatu nasbe iyo xaalatu jarna fatxa ku icraab ila waa maala yansarife aye ra'aytu xadaama waa mafcuul marartu bixadaama waa la jeray marka u fiirso waa mucrab markaa alfatxatu niyaabatu can kasri lianna ismu maala yansarif maaa ah, ah, cilada sari udiidaysa maay sariga yaa udiiday cilada sariga mancinaysa wa maay waana soo marnay calam man man yujiib hal arda baana si fican ugu jawa haye calam ma cataniid qawl man qawl mubarid mubarid wuxuu leya waa calam ma cataniid calam ma cataniid siba wey laakin muxuu oran jiray calam maca cadli u leya isaga waayo faacilkan can faacila tin baa laga soo qaatuleya xadami can xaadima tin baa laga soo qaatuleya markaa man cilada sarfiga ka mancinaysa labada qowl ba laiskugu khilaafsan yahay qawlka mubridiy ka sibawey sibawey muxuu yidhi waa calama cadliya oo can faacila tin baa laga soo qaato mubridna muxuu leeyahay calama ataniisu leeyahay labadaasaa la iskugu khilaafsan yahay cilada sarfiga udiidaysa haddaba waa ayo cidda saa u tagtay waa banu tamim cid kamida weyi maxay leeyihiin waa mucrab bay leyihin u fiirso waa mucrab laakin mucrabkan waa maxay waa mucrab maalayansarifade saxiix wala la waa ismi mucrab oo maalayansarifa maslo fahni waftaraqat waa ay kala tagtay banuu tamimin banuu tamim waa ay kala tagtay firqatayni laba kooxood xaalad ayiin bay kala tegeen fa bacduhum banuu tamim barhkood yucribu wuu icraabayaa ay huwa bacdigu dalika baabu xadaami kullahu dhammaantii kullahu muxuu uga jeedaa sawaaun kaana aakhiruhu raaan am la xarafka u dambeeya ama ra ha noqdo ama yuu ra noqonine waxuu leeyihiin iyagu maxay kooxda reer banu tamim waxay leeyihiin waa mucrab maalaayansarifay leeyihin masle fahna sheekh bidami dama ayuu ku icraabay halkan ku tacalujiyey yucrid rafcan waqta rafcin rafca waqtigeega rafcan maxaan ku nasbiyey ya darfu zamaan baan ku nasbiyey oo asalka hore ahaa waqta rafcin mudaafkii oo waqti oo darafaa la gooyey mudaafu ilayhigii oo rafci ahaa ayaa booskiisii joogsaday fantasaba kantisaabi rafcan saas baa looyi waxaa kaloo dhici karta rafcan inaad xaale ka dhigtid waayo masderku intuu xaalo dhaca way fara badan tahay rafcan ay marfuucan baad odhanaysaa marka bidami dama ayuu ku iraabay rafcan ay marfuucan xaalo uu yahay baabkaasi mid la daminayo marka alkan ka xaalaynaa mafcuulka wa bilfatxi fatxa ayuu ku iraabay nasban ay mansuuban xaalow yahay baabkaasi mid la nasbinayo wa jaran ay majruuran xaalow yahay mid la jerayo labada qowlba jaaza wajaaza fa yaquulu wuxuu odhanayaa faacilkii yaquul waayo bacdiga soo ma fa yaquulu wuxuu odhanaya ay huwa bacdigu jaaatnii waxay soo gaadhay xadaamuba ay soo gaadhay bidami buu ku odhanayaa iska tacaluji wara'aytu xadaama baan arkay wamarartu bixadaamaan soo maray bilfatxi buu ku odhanayaa waa qowl ayo bacdu bacdu banu tamiim soo maha wa akaruhum tamiimiyiinta badankoogu yafsilu wuu kala saarayaa ay huwa aarku bayna ma ay bayna ma ladiikii kaana uu ahaaday aakhiruhu maaga aakhirkiisu raa'an ra' uu ahaaday wadaalika kaa aakhirkiisu ra'da ahaaday ka wabaari wabaari oo kale weeyi wa huwa wabaari ismun magac weeyi ismigaasoo liqabiilatin qabiilo usugnaaday wa xadaari waa ka xadaari oo kale weeyi ka aakhirkiisa ra'du ay ahaatay wa huwa xadaari ismun magac weeyi magacaasoo likowkabin xidig usugnaaday wa safaari waka ka safari safari oo kale wey waxaa aakirkiisu ay raad ahaatay wa safari ismun magac weeyi magacaasoo limaa-in biyo u ahaaday biyo mu ahaane waa ceelka laftiisa wey ah, sixaaxa saasaa ku sugan ismun libi'rin baa ku qoran oo haddaba waa maxay ya majas baa ku jira moogta majaaskii la odhan jiray majaasulmursal majaaskii waa ku jira majaas mursala wey waayo tashbiihu haddii un ahayn tashbiihaasi hadduuna ahayn majaaska shabiitaankiisu hadduna tashbiih ahayn calaaqadiisu haddii ayna tashbiih ahayn la odhanaya waa baa la odhanaya markaa majaaskan waa majaas mursala calaaqadiisuna waa maxay waa min tacbiiri alxaali wa idaadat lmaxalli xaaligii wax degayaa la cabiray ile waa biyehe maxalkii ay degayeen baana looga jeeda maxalkii ay degayeen ceelkaa laftiisa looga jeeda waa min tacbiiri alxaali wa idaadat lmaxalli waa majaaskii mursalka ahaa wey marka calaaqadu haddii ayna saas baa la odhanaya ka fa yabnii waa binaynayaa ey huwa aarku hi ey maa kaana akhiru ran calal kasri kasre ayuu ku binaynaya kalxijaaziyiina xijaaziyiinta xaale ay la mid yihiin bay binaynayaan ya xijaaziyiinta xaale ay la mid yihiin bay he binaynayaan mayla socotaan muxuu ku qoray halka wama amaa maabu noo qoraya aakhiruhu maaga aakhirkiisu raaan ra aan u ahayn wadalika ka aakhirkiisu aanu raadahayn ka xadaami xadaami oo kale weeyi waqataami qataami oo kale weeyi fa yucribu waa icraabaya ay huwa aarku hu y maa laysa aakhiruhu raan icraaba ma shay icraabkii buu icraabaya maagaasoo laa yansarifu ansarfoomin u fiirso ahlulxijaaz iyo banu tamiimba meeshaas ku khilaafay sheekh baab xadaamiya qadabi ahluxijaaz waxay ka aaminsan yihin inuu mebniyo kasre lagu binaynayo banu tamiimna laba qowl bay ka leeyihin iyaga laftoodaa sii qaybsamay banu tamiim qayb ka midii waxa ay leeyihiin baabu xadaami ama ra ha u dambayso ama yayna ra u dambaynine waa ismi mucraba maalaa yansarifa halkaa inoo dhiga kuwa qolada kalena waxay leeyihiin baabu xadaami aynu eegno aakhirka ma ra u dambaysa mise umay dambayn haday hadday rayi u dambayso ahlulxijaas baan ku waafaqna yidhahdeen ee ku fiirso yaan ku waafaqna yidhahdeen ahlulxijaas baan ku waafaqno waa mebni oo kasra lagu binaynaya haddayna rayi u dambaynin waa sida xadaami oo kale waxaan ku waafaqna yidhahdeen qoladayada kale reer banu tamiim u fiirso qoladayada kale reer banu tamiim baan ku waafaqnay oo waa maalayansarif ba yidhahdeen ma fahamteen banu tamiim labada qawl bay ka leeyihin inaan aakhir kaba la eegin ama ra ha u dambayso ama yana u dambaynina la idhaahdo waa ismi mucrabo maalayansarifa iyo maaha in aakirka la eego inay ra u dambaysiyo inayna u dambaynin aarkaasaa ku tegey waliba reer banu tamim marka waxay dhahen haday ra u dambayso waxaanu haleeshinanaa bay leeyihin maxay xijaaziyin baan ku waafaqno waa mabni o kasraa lagu binay sida wabaari xadaari safaari haddayna reer u dambaysi xadaamiya qataami kuwa yaga kalaan kuwaafaqnayn afriqada yada kalena khilaafta aan waafaqnay oo oh, waa maala yansarif bay yidhaahdeen maada misl laqmadun u marka wa aktaruhum tamiimiyiinta badankoogu yafsilu waa kala saaraya ay huwa aktarku bayna ma ay bayna ma ladii kii kaana uu ahaaday aakhiruhu maaga aakhirkiisu raa'an ra' uu ahaaday wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday ka wabaari wabaari oo kale wa huwa wabaari ismu waa magac magacaasoo liqabiilatin qabiilo usugnaaday wa xadaari wa ka xadaari xadaari oo kale wa huwa xadaari ismun waa magac magacaasoo likawkaban xidig usugnaaday wa safaari wa oo kale wa huwa safaari waa magac oo limaa'in biyo usugnaaday fa yabnii waa binaynayaa faacilku waa aarka fa yabni waa binaynaya ay huwa aarka reer banu tamim hi damiirku yuu noqonaya hi ay maa kaana aakhiru ra'an waxa aakhirkiisu ra' yahay bay binaynayaan cala alkasri kasrayna ku binaynayaan maisla fahnay kalxijaaziyiina xijaaziyiinta xaale ay lamid yihiin bayna binaynayaan jari majurka halkan ka xaalayna yabni faacilka ku jiro u noqonayay ayo aarka unoqonaya soo ma iyo wamaabay u kala saarayaan maaga oo laysa aanu ahayn aakhiruhu maaga aakhirkiisu raacan ra aanu ahayn wadalika ka aakhirkiisu aanu ra ahaynin ka xadaami xadaami oo kale weeyi waqadaami qadaami oo kale weeyi fa yucribu waa icraabaya ay huwa aarku hu y ma laysa aakhiruhu raan waxa aakhirkiisu ayna ra ahayn icraaba ma ismi icraabkii ayuu icraabaya maagaasoo laa yansarifu aan sarfoomayn ay huwa maagu halkaa maxay naga baxay marka xadaami iyo qadaami dambe meel dambe kagama daba imanayso waa iska reebta caawa sheekh wa amaa amsi amsi idaa aradta markaad ula jeedid bihi amsi alyawma maalinka markaad ula jeedid alladii yoomkaasoo qabla yawmika maalinta ad ku sugan tahay ka horeeya iyadana waa isku khilaafee fa ahlulxijaazi ree ahlulxijaaz yabnuuna way binaynayaan hu amsi way binaynayaan cala lkasri kasray ku binaynayaan fa yaquuluuna waxay odhanayaan ree ahlulxijaaz mada amsi shalay way tagtay waatagafto amsi shalay baan ictikaafay wamaa ra'aytu maan aragu zayd mud amsi shalay laga soo bilaabo bilkasri kasray ku odhanayaan fil axwaali axwaasha dhexdeeda la kasriyo axwaasha ahalaaati saddexdaa wuxuu ku yidhi amsi markaad ula jeedid maalinta maalintaada ka hor maalin mucayana ahluxijaaj shuruud bay u dhigaan shuruuddaasi haddii la helo waxay leeyihin waa mebni waxaana lagu bininayaa bay leyihin maay kasra lagu bininayaa bay leeyihiin oo maxaa kasra loogu bineeyey waxay shabahday al almucarifa ashii mucarifada ahayd ayaa waxa weyan ay shabahday waxay ku binayan markaa kasra shan shardi bayna udhigaan mulxatulicraabka markii baabkii ugu dambeeyey mabniyaadka soo shantaa kumaynaan soo sheegin bhamsi shuruuطi fabni amsi bikasratin ida ma khalaa min al walam yaku sugira wahaaliثuha tacyiinu faclamhu ya fata walaysa mudaafan uma jamcan mukasara kumaynaan soo sheegin shantaa shardi baa loo shardiyey ko in maalin mucayana looga jeedo laba bhamsi shuruuطin fabni amsi bikasratin ida ma khalaa min al al ha ka madhnaato walam yakun sugira waa inaan la taskiirina oo aan la odhan umays wathaliu waa tacyiin waa in maalin gaara loola jeedo ya walaysa mudaafan waa inaan la idaafayn uma jamcan mukasara jamcu tagsirna waa inaan laga dhigin umus baa lagu jamcu tagsiriya umus intaa haddii la helo kasray ku birinayaan ayo ahlulxijaaz misle fahne marka maxay leeyihin marka mada amsi iyaga amsi waa maxay waa faacil itakaftu amsi waa maxay waa daraf mina darafayn haye maa ra'aytu mud amsi waa maxay de way jaran tahay saddexdii goorba soo waka wa amaa amsi amsi idaa aradta markaad ula jeedid bihi amsi alyawma maalin markaad ula jeedid alladii yoomkaasoo qabla yoomika maalintaada ka horeeyey fa ahlulxijaazi ahlulxijaaz yabnuuna way binaynayaan ahlulxijaaz hu amsi bay binaynayaan cala alkasri bay ku binaynayaan fayaquluuna waxay odhanayaan mada amsi shalay waa tegey waatikaftu amsi shalay baan ictikaafay wamaa ra'aytu maan arag hu mud amsi shalay laga soo bilaabo bilkasri bay ku odhanayaan fi laxwaali axaalada dhexdooda la kasriyo kasraskaa taaluji awaaha ahalaaati saddexda saddexda xaalood maad garanaysaa rafcan wa nasban wa jaran axiix qaala shaaciru wuxuu yidhi manaca albaqaa'a taqalubu shamsi wa طuluucuhaa min xayثu laa tunsi wa طuluucuhaa xamraaa saafiyatan wa guruubuhaa safraa'a kalwarsi alyawma aclamu maa yajiibu bihi wamadaa bifasli qadaa'ihi amsi bu yidhi manaca waxaa diiday bu yidhi albaqaaa baaqi noqosho adduunyada lagu baaqi noqdo oo la waaro taqalubu shamsi cadeedda gedgadoonkaygaa diiday buy wa tuluucuhaa cadeedda soo bixideedaa diiday min xayu makan ay ka soo baxayso laa tumsi aanay u galabaysanayn wa tuluucuhaabaa diiday soo bixitaankayga cadeeddu ay soo baxayso xamraa xaalo ay tahay ee soo baxayso mid cas oo guduudan saafiyatan xaalo ay tahay mid soo baxaysa mid saafiya waguruubuhaa baa diiday dhicitaankeega ay dhacaysa cadeedu safraaa xaalo ay tahay boorbooro jaallo kalwarsi xaalo ay tahay zacfaraan oo kale alyawma maanta wiil oo aan noolahay aclamu waan ogahay maa ay maladika ayaan ogahay yejiiu yejiiu la imanayo ama yejiiu imanaya ay huwa maagu bihi ay fiihi yoomka dhexdiisa wamadaa waa tegey amsi shalay waa tegey bifasli qadaa'ihi biqadaa'ihi ay maca qadaa'ihi xukunkiisii buu la tegey xukunkii alfaasili wax kala fasaarayey manaca waxaa diiday buu yihi albaqaa'a ku baaqi noqosho adduunyada lagu baaqi noqdo taqalubu shamsi cadeedda gadgadoonkeygaa diiday ya cadeedda gadgadoonkeyga ha ayaa diiday wa hada calaa caadatihim min nisbati alashyaai ila azamaan ahlujaahilku saasay u tiirin jireen ya falmuxyi wlmumiitu huwa allahu caza wajal taqalubu shamsi baa diiday waa faacilkii oo muahara wa tuluucuhaa baa diiday taqalubka ku cadaf soo bixitaanka cadadu ay soo baxayso min xayu makaana ay ka soo baxayso laa tumsi ayna u galabaysanin maxagaas ka soo baxda wa tuluucuhaa baa diiday kusii cadaf xamraa xaalo ay tahay ay soo baxayso mid cas saafiyatan xaalo ay tahay xaala mutadaakhila soo maa ama ay tahay ay soo baxayso xamrahaasoo saafiyatan saafiya wa guruubuhaa baa diiday dhicitaankeega ay dhacayso safraa xaala ay tahay ay dhacayso mid jaalla jaallaa booroboora xaala mutadaakhila kal warsi xaala ay tahay zacfaraan oo kale ama safrahaasoo kal warsi zacfaraan oo kalea alyawma maanta oo aan noolahay bui waayo liannahu mushaay uba joogaade aclam waxaan ogahay buu yidhi anigu maa ayma ay huwa yoomku bihi maaga ula imanayo de waaba nool buu leeyahay wamadaa waa tegey amsi shalay waa tegey bifasli qadaai min baabi idaafati sifati ila mawsuuf biqadaa'ihi ay maca qadaa'ihi xukunkiisii buu la tegey qadihii alfaasili wax kala jeray kaasuu la tegay oo oh, waa maalinku dhaaftan kuusoo noqonayn buu ku leeyahy fa amsi amsi icraabku aad buu ufudud yahay soo fa amsi amsi fi lbeyti beytka dhexdiisa xaalada ay ku sugan tahay faacilun faacil weeyi faacilkaasoo limadaa madaa u sugnaaday wa huwa amsi maksuurun mid la kasrinayo way kamaa tara sidaadaad ma aragtid indhaa ku hayso u fiirso maxalu shaahidka ka qabso ila waxa wadata xijaaziyiin wa madaa amsi bay ka wadaan madaa waa maxay ficlun maadi soo ma faacilkii me amsi faacilku muxuu ahaan jiri marfuuc iminkana sheekhu muxuu yidhi shaacirku muxuu yidhi mn mabni mabniy al kasri i maal raf aacil marka xijaazin taasi daliishanayna waxay leeyihiin amsihe waa mabniyu cala lkasri bay leeyihin saddexda xaaladoodba intaa maslfana taana waftaraqad waa ay kala tagtay banuu tamiimin reer banuu tamiim way kala tegeen firqatayni xaale ay yihiin laba kooxood bay kala tegeen tan oo isku khilaafeena mogta ya khilaafaadka waana iska xifsidi fa minhum ayaga ayuu kamid ahaaday waa khabar soo taqadumay man bacdi acraba icraabay ay huwa bacdigu hu aan si icraabay bidamati dam ku icraabay rafcan waqta rafcin rafcaha waqtigeega wa bilfatxati fatxa ku icraabay mutlaqan xaalo uu yahay fatxu mid la sii daayey oo wax qayda aan lagu xidhay mutlaqan ta muxuu ka wadaa fi xaalati nasbi waljari buu ka wadaa de waana saa u fahantaan fa qaala wuxuu yidhi bacdigu madaa amsu shalay waa tegay bidami buu ku yidhi wاctakaftu amsa shalay baan ictikaafay wamaa ra'aytu maan arag mud amsa shalay laga bilaabo bilfatxi fatxuuna ku yidhi u fiirso waa nimankii reer banu tamiim bar kamid a maxay leeyihiin waa maalayansari bay leeyihin imika taasaa maanad ufahmin waa maalayansarif waa ismi mucrabo maalayansarifa oo sarfiga maxaa u diiday ya man yujiib sarfiga maxaa u diiday sheek hay maxamed calam maca taniif ay fuhaad ma ku waafaqsantah ay aa maa adli wy maa adli wey amsi min alamsi baa laga keena almucarafi biاladaat min alamsi baa laga so qaatay yhahdan amsi min alamsi baa laga so qaatay marka waa calam maca adliya maalin damba kuseegi maysa sheekhya waa yahay taasaa u diiday marka marka xaalatu rafca maxay leeyiin jaanii waxaan ujeedaa madaa amsu waa faacilkii de xaalatu nasbe iyo xaalatu jarna ictakaftu amsa ma raaytu mud amsa misle fanaynta waa qolo aya kamid a ah. ree banu tami waa iyaga khilaaf batee soo ma aragti qaala shaaciru shaacirku wuxuu yihi laqad ra'aytu caajaban mud amsa cajaaizan mitla saaali khamsa yaakulna ma fi raaxlihina hamsa laa taraka lahu lahuna dirsa walaa laqiina dahra ilaa tacsa minhaa cajuuzun laa tusaawi fi lsaawi intaas ku dari jireen wuxuu yidhi laqad ra'aytu dhab ahaan waxaan arkay ajaban wax lala yaabaan arkay bu yidhi mud amsa ay fi amsa shalay dhexdeedaan arkay bu yidhi cajaa arkay bu yidhi ya cajuusadahaaso mitla sacaali saxratu jini oo kalea cajuusadahaaso khamsan shana cajuusadahaaso yaakulna cunaya ma ay maladii kii cunaya fii raxlihina guryahooda ku sugnaaday hamsan ay aklan cunno cunaya cunnadaasoo hamsan luusluusa hamsan muuris muurisa si qarsoona la taraka laahu ilaahay ugama tago lahuna iyaga dirsan gaws dambeedba ilahay gawsaha ka riba walaa laqiina kalama kulmaan bu yidhi addahra waktiga ilaa tacsan halaag mayo wax kale kalama kulmaan muxuu ku habaaraya talo minhaa cajuusadaha waxaa kamida bu yidhi cajuusun cajuusad baa kamida bu yidhi laa tusaawi aanu dhignaynba siltan ha beesada har shilin aan isisani waxa ku haysta maad garasha ya garan mayno waaya maxalshaadkan maan ka qaadanayna wuxu yihi laqad ra'aytu waxaan arkay cajaban wax lala yaaban arkay bu yidhi mud amsay fi amsa shalay dhexdeedaanan arkay ajaa'iza halkan ka bedelaya cajaban tan ka bedelay sooma ma dee idinka soo eraaban doone cajaa'iza cajuusada ayaan arkay cajuusadahaasoo mila sacaali saxaratu jinniga oo kale ah waa jinka shayaaiintiisa yidhahd waa eh, eh, kuwiisa dhidig cajuusadahaasoo khamsan shana ama khamsan ah ku bayaani ama khamsan baan arkay dhe ka bedel cajuusadahaasoo yaakulna cunaya ma fi ma ay maladii kii cunaya fii raxlihina guryahooda ku dhex hamsan ay aklan cunno hamsan de ilkaba male kol haddayn ilkaba lahayn mashanqar baad ka maqli waa murus muris <laughs> ya laa taraka lahu ilahay ugama tega bui wa habaaray lahuna ayaga dirtan wax gawsaba ilahay kuma daayo bui walaa laqiina kalama kulmaan bui addahra waktiga ilaa tacsan halaag mooyaane minhaa cajuusun laa tusaawi dirsan way ku dari jireen way ku buuxin jireen waxaa kamida cajuusada aanu dhigmayn ba halbeensada cajaban waa mafcuulkii mud amsa jaar iyo majruurka waxaanu ku tacalujinay ra'aytu baan ku tacalujinay ajaiza ajaiza alcajais waa jamcu cajuuzin ya cajuusada soomalidu waxay utaqaana waa ceeb soo ma lakin carab taagtooda ceebka ma ceebka ma markaa islaanta weyn baa la cajuusad saxiix odayga weyn isaga cajuusad lama idhaade sida aawoodeed ta lama geliyo soo maareysi ya odayga sheekh baa la dha sheekh baa la odayga wilku weynaado waa gabadha almusina da'da gaadha la idhahda cajuusad hawtaniif lama geliyo mararka qaarkoodna waxay leeyihin culimadu waaba la iska gelin karaa hawtaniifka cajusatun sababta loo gelin yaama litaxqiiqi taaniid sida dhedignimada loo sii taxqiijiyo ayaa cajusatun laska odhanaya ayaa cajusatun he layska odhanaya waayahay mitla sacaali cajusadaasoo mitla sacaali waan ka sifayna asacaali bifatxi sin lmuhmala waa jamcu siclaatin siclaatin baa asacaali lagu jamciya asacaali lagu jamciya marka waxaa la dha waa inaasu shayaain shayaadiinta kuwoga dhidig ayaa sacaali la dhahda adigu waxbay sheeg sheegi jiraan carabtu uul eh, waa la dhaa iyo waxyaalahaasay sheeg sheegi jireen oo kalab uul baa la dhahda kuwa dhidigna waaa la dhahda sacaali baa la dhahda waxaase akriya laa tarka laadaasi waa naafiya bimacnaa ducaa icraabka waa iska fududya maxalu shaahidka ugu noqo maxalu shaahidku waxa weeyaan mud amsa alif waa alif lilaaq amsa waa ismajruur maxaana lagu jiray mud baa lagu jiray haddaba fatxadan ma fatxatulbinaaba adadana adatulbina ma aha nimanka tamiiminta agtooda waa fatatcraab waayo alfatxatu niyaawatun can kasri lianu isma laa yansarif wlmaanicu lahu min asrfi caam maca cadliyade taasay ka wadaan halkaasay uga socdaan baharkuna waa baxrurijs labadii horena baxruwaafir bay ahaayeen wa minhum banu tamiim ayuu ka mid ahaaday man bacdi acraba icraabay ay huwa manku hu amsi bidamati dama ku icraabay rafcan waqta rafcin rafcaha waqtigiisa wa banaa bineeyey ay huwa bacdigu hu amsi cala kasri kasre ku bineeyey nasban wakta nasban nasbaha waktigiisa wa jarin wakta jarin jarka waktigiisa u fiirso banu tamiim laba qowl bay kuleyihin halkan labada qowl waa maxay waa ismi mucraba maala insarifa qaar baa ku tegey kuwa kalena waxay leyihin mayane xaalatu rafca waa ismi mucraba waleg xaalatu nasbiya xaalatu jarna waa ismi mebniya oo maxaa lagu binaynaya kasra lagu binaynaya kelmad ba xaaladna ah waxay ku leeyihiin xaalatu rafcana waa mucrab labada xaalood kalena waa mebni waa banu tamiim ra'yigooga da wax xifdi shakiya ahlulxujaa adna hore usoo barata wazacama wuxuu ku andacooduu sheegay azajaajiyu sheekha zajaaji la yidhaahdaa abu isxaaq azajaaji ana min alcarabi carab inuu kamid ahaaday man bacdi yabnii binaynaya ay huwa manku amsi amsi binaynaya cala lfatxi fatxa ku binaynaya zacama waa matiyat lkadib bay odhan jireen mogta haye wuxuu ku leeyahay carab waxba kamida kuwa amsi binaynaya oo saxa waa mebni bay leeyihin hase yeeshee saw maynaan soo baran in lagu binaynayo kasro ahlulxijaaz kuwan waxay ku binaynayaan fatxu kuleeyahay fatxu he ku binaynayaan buu kuleeyahay wa anshada wuxuu usoo gabay daliishaday calayhi ay calaa zacmihi